alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu faslun fii kowni tawxiidi yanqasimu ilaa nawcayni wa bayaani اnnowci اlأwali wa huwa towxiid اlmacrifati wاlihbaat awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu اraxmani bاtowxiidi id huwa min kulli alawaamiri acdamu wahuwa nawcaani ayaaman yafhamu ihbaatu daati rabbi jala wacalaa asmaa'ihi alxusnaa sifaatihi alculaa wa annahu alrabu aljaliilu alakbaru alkhaaliqu albaari'u walmusawiru baari lbaraaya munshi'u lkhalaa'iqi mubdicuhum bilaa mihaalin saabiqi alأwalu lmubdi bila ibtidaa'i walaakhiru lbaaqi bila intihaa'i alaxadu lfardu lqadiiru اlazali alsamadu lbaru lmuhayminu اlcali culuwa qahrin waa culuwa shaani jalla cani اladdaadi wاlacwaani kadaa lahu اlculuwu wاlfowqiyah calaa cibaadihi bilaa kayfiyah wamaa cadaa muطaalicun ilayhimu bicilmihi muhayminun calayhimu wadikruhu lilqurbi wاlmaciyah lam yanfi lilculuwi walfawqiya fainahu alcaliyu fii dunuwihi wahuwa alqariibu jaalla fii culuwihi xayun waqayuumu falaa yanaamu wajalla an yushbihahu lanaamu laa tabluqu lawhaamu kunha daatihi walaa yukayifu lxijaa sifaatihi باaqin flaa yfnىa wlaa ybiidu wlaa ykunu غayru ma yuriidu munfaridu bاlkhalqi wاlإiraadة وxaakimu jala bma araadah faman yashaأ wafaqah bfadlih wman yashaأ ضalah bcadlih faminhum alshaqiyu waاsaciidu wadaa muqarabun wadaa tariidu wadaa muqarabun wadaa tariidu lixikmatin baaliiqatin qadaaha yastawjibu alxamda cala iqtidaaha wahuwa aladii yaraa dabiiba adari fi اظulumaati fowqa sumi الsakri wasaamicun liljahri wاlإkhfaati bisamcihi اlwaasici lilaswaati wacilmuhu bima badaa wamaa khafii axaata cilma biاljaliyi wاlkhafii alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin faslun fi kowni الtowxiidi yanqasimu ilaa nowcayn waa dersigii saddexaad oo ka mid ah kitaabkii sullamu lwusuuli ilaa cilmi lusuuli fii towxiid illahi wa itibaaci arasuul ou iska lahaa xaafid ibnu axmed ibni caliyi alxakami raxmat raxmatullaahi calayh waxaynu ka soo baxnay laba muqadimo oo kitaabku uu lahaa waxaa halkaa inooga bilaabanaya fasalkii koowaad oo ka mid ah labi-iyo tobankii fasal oo aan soo sheegnay inuu kitaabku ka koobnaan doono fasalkan wuxuu ku saabsan yahay laba waxyaalood buu ku saabsan yahay qodobka koowaad waxaa weeye towxiidka qaybihiisa iyo inuu qaybsamo qodobka labaadna waxaa weeye qeybta koowaad oo towxiidka qeybihiisa ka mida ah inuu kaga hadlou raba faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fasalkaasoo fii kowni tawxiidi towxiidka ahaanshihiisa dhexdii ahaaday fii kowni tawxiidi towxiidka ahaanshihiisa ayuu u fasal yahay yanqasimu mid qeybsamo uu yahay towxiidku ilaa nowcayni laba qaybood wa bayaani nawci iyo nowcii caddayntiisa al awali ee koobaad labadaa qaybood nowcii koobaad in la caddeeyo wa huwa nowcaas koobaadna towxiidu lmacrifati barashada keliyeelideeda weeye iyo wal ihbaati sugidda waxaynu kitaabtii hore ku soo ishaarnoo kusoo qaadannay towxiidku inuu saddex u qaybsamo marka lagu leeyahay towxiidku saddex buu u qaybsamaana macnaheedu ma aha saddex ilaah baa jirta waa khalad ee waxaa weeye ereygan towxiid keliyeelid ah baan ilaahay waxaan u keliyeelaynaa towxiidkiisa saddex qaab ayaan ugu kala yeelaynaa oo waa maxay asmaada ilaahay uu leeyahay iyo magacyadiisa ilaahay waa u kala yeelaynaa oo cidna ugu dari mayno waa soo maray soo maaha waxaa kaloo u kala yeelaynaa ilaahay rabbinimadiisa iyo khaaliqnimadiisa inuu kuunka koonkan asagoo abuuray cirka iyo dhulka iyo aakhira iyo adduunba rabbinimadiisa iyo afcaashiisana waa u kala yeelaynaa waxaa saddexaadoo towxiidka ka mid oon ilaahay u keli yeelaynaa cibaadada inuu keligi iska leeyahoon cidna la wadaagin marka towxiid weeye waa keliyeelid iyo qaybsan see isu aqbalayaan towxiid weeye ilahay waa la keliyeelaya laakiin maxaad u keliyeelaysaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa kow rubuubiyadiisa labo uluuhiyadiisa saddex saddexaasaa loo keliyeelaya haddaadan weligaa saddexdaa midna ku dhawaaqin laakiin aad aaminsan tahay ilaahay inuu asmaa gooniya leeyahay iyo sifaadaan cidila wadaagin cibaadadana asugu uu mutaystay waxaa weeyaan khaaliqna uu yaho koonkan uu abuuray intaa hadday kaa dhaadhacsan tahay laazim kuguma aha erayadan inaad ku dhawaaqdid waxba laazim kuguma ah ayib marka haddaan saddex soo marray hadda laba halkan ku qoran yanqasimu ilaa nawcayn horeyna waxaan usoo marray saddex inuu ahaa soo saas maahay wuxuu israaciyey musanifkaani saddexdiiba wuu sheegay laakiin wuxuu israaciyey tawxiid lasmaa'i wasifaat iyo tawxiid rububiyu israaciyey wala fahma qodobkaa labadaasuu israaciyey marka hal xabuu ka soo qaaday tawxiid alasmaa'i wasifaat iyo tawxiid rububiya tawxiid ulcibaadana oo tawxiid ululuhiya loo yaqaana geesbuu kaga hadli doonaa faslun fii kowni tawxiidi towxiidka ahaanshihiisa yanqasimu mid qaybsama uu yahay ilaa nawcayni laba qaybood iyo wa bayaani nawci nowcii caddayntiisa nowcii al awali ee koowaad wa huwa towxiidu lmacrifati barashada in la kala yeelo weeye iyo walihbaati sugitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax loo sugayo wuxuu asagu mutaystay awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitowxiidi id huwa min kulli alawaamiri acdamu wa huwa nawcaani ayaa man yafhamu ihbaatu daati rabbi jala wacalaa asmaa'ihi sifaatihi alculaa asmaa'ihi alxusnaa sifaatihi alculaa wa annahu rabuljaliilu alakbaru alkhaaliqu albaari'u walmusawiru baari lbaraayaa munshi'u lkhalaa'iqi mubdicuhum bilaa mihaalin saabiqi alwalu lmubdi bila btidaa'i wal-aakhiru lbaaqi bila ntihaa'i ayib awalu waajibin waajibkan ugu horeeya oo calal cabiidi addoommada dushooda ahaaday macrifatu raxmaani allaha raxariista barashadiisa weeye bitowxiidi towxiid lagu barta iyo keliyeelid awalu waajibin waajibkan ugu horeeya oo calalcabiidi addoommada dushooda ahaadoo ilaahay uu ku waajib yeelay macrifaturaxmaani allaha naxariista barashadiisa weeye bitowxiidi towxiid ilaahay lagu barta subxaanahu wa tacaala ee keliyeelid sababtoo ah towxiidkaas iyo keliyeeliddaasuu ilaahay u abuurtay dadka ballankana ayagoo kaga qaaday inay ilaahay keli yeelayaan fitra ahaanna ilaahay waa ugu beerayoo way ku way ku beeran taha ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushana waa usoo diray kutubna waa usoo dejiyay arrinka asaga ah inay ilaahay khalqigu keli yeelaan halkaa waxaad ogaatay qodob ah waajibka ugu horreeya oo ilaahay addoommada u saaray waa maxay waa ilaahay barashadiisa maxaa lagu baranayaa towxiid intaa miyay adag taha waxa ugu horeeya qofka waajib ku ah waa macrifatu raxmaani bitowxiid allaha raxmaanka ah oo naxariista barashadiisa laguna baranayo bitawxiidi keliyeelid asaga in la keli yeelo khalaas intaa keli ah baa ugu horrayso waajibku saaran u yahay id huwa towxiidku min kulli l awaamiri awaamirta oo dhan acdamu midka ugu weyn weeyaan waxaan soo marnay acdamu maa amara allaahu bihi lcibaada muxuu ahaa waxa ugu weyn oo ilaahay addoommada uu faray towxiid soo ma ahayn wax ilaahi amar ah oo uu addoommada siiye waxa ugu weyn waa towxiidka kaliyeelid ilaahay la kali yeelo sidaa awgeed qofku islaan ma soo gelayo oo diinta islaamka ma soo geli karo isagoon towxiidka ku dhawaaqin ma la fahma isaga diinta lagu soo galaa kow qofku diinta hadduu ka baxo waxa uu kaga baxay waa wax towxiidka ka soo horjeeda oo did ku ah macnaha towxiidkiisi wax buriyuu la yimi waxaa intaa u heliya qof janno galaa ma jiro ilaa towxiid buu ku galaa qof cadaab ka badbaadaa ma jiro ilaa towxiid buu kaga badbaadaa qof cadaab ilaahay galaana ma jiro ilaa towxiidkiisa oo wax ka dhimeen oo khalad ka galay ayuu cadaabka ku mutaystaa ayadaa asagaa jannada lagu galaa asagaa cadaabka lagaga badbaadaa asagaa islaamnimada lagu soo galaa marka waxa weeye asagaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha usoo diray inay dadka u sharxaan oo kutubta usoo dejiyey id huwa min kulli alawaamiri acdamu id cillee huwa towxiidku min kulli alawaamiri awaamirta dhammaantood acdamu isagoo u weyn waxa ilaahay addoommada faray towxiidka u weyn waana soo marra usulu halaaihi ayib wa huwa towxiidku nawcaani laba qaybood weeye ayaa man ruuxii yafhamu fahmahayow ayaa man ruuxii yafhamu wax fahmahayow towxiidku waa laba qaybood laba bayd baan hadda macnaynay kan koowaad wuxuu ka hadlay awalu waajibin cala alcabiidi waxa ugu horreeya oo waajib kuwa ah addoommada inuu yahay macrifatu raxmaani bitowxiid cilladiina wuu sheegay maxay ku noqotay towxiidku uu ku noqday waxa ugu horreeya oo waajib addoommada ku ah id huwa min kulli alawaamiri acdam wax oo awaamira towxiidka ka weyn qodobka labaadna waxa weeye towxiidku wuu qaybsamaa laba u qaybsamaabuy yuu israaciyey inuu dhiri towxiid ulasmaai wasifaat iyo towxiid urububiya labadaasuu israaciyey ayib awalu waajibin waajibkan ugu horreeyo cala alcabiidi addoommada dushooda ahaaday macrifatu raxmaani allaha naxariista barashadiisa weeye bitawxiidi keliyeelidna lagu barto oo ilaahay cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa loo gooni yeelo id cilee huwa tawxiidku min kulli l awaamiri awaamirta oo dhan wax kastoo amaroo la isa siiyey acdamu midka ugu weyn weeyaanoo asaga ugu weyn oo ugu sarreeya wa huwa towxiidkuna nawcaani laba qaybood weeye ayaa man ruuxii yafhamu wax fahmahayo ruuxii wax fahmahayow towxiidku laba u qaybsamaa ihbaatu daati rabbi jalla wacalaa asmaa'ihi alxusnaa sifaatihi alculaa ihbaatu daati rabbi rabbi allaha rabbiga daatadiisa in la sugo jalla weynaayo wacalaa sarreeyi asmaa'ihi magacyadiisa in la sugo alxusnaa ee wanaagga badan sifaatihi sifooyinkiisa in la sugo alculaa ee sarraynta badan iyo wa annahu wa asaga alle alrabbu rabbi inuu yahay aljaliilu ee weyn al akbaru ee weyn alkhaaliqu midka abuuray inuu yahay wax walbeetaba albaari'u wax walbeetaba asagu bilaabay walmusawiru midka wax suureeya oo sawirka bani aadamka suureeya iyo qeyrkoodba inuu yahay baaril baraayaa makhluuqaadka midka abuuray inuu yahay munshi'u lkhalaa'iqi khalaa'iqda midka bilaabay abuurkooda inuu yahay mubdicuhu midka khaaliqooda ahaa abuurkooda bilaabay inuu yahay bilaa mihaalin tusaale la-aan saabiqin ka horreysay asaga soon ka tusaale qaadanan cid ka horreysa maba jirtaba cid ka horrayse al awalu alla kan hore weeye wax walbeeta waa ka horreeyo cid ka horraysa ma leh al mubdi wax walbeetaba asagu bilaabay bilabtidaa'in ayadooysan bilaabasho lahayn alla horrayntiisu wal aakhiru alla kan dambeeyo weeyaan albaaqi ee baaqiga ahaanaya bila ntihaa'in dhammaansho la-aan ilaahay baaqi ahaanshihiisa iyo sii jiriddiisu wax dhammaanshaa ma leh al axadu allaha keligiisa weeye alfardu ee fardigaahoo keligiisa alqadiiru ee wax walbeeta kara al asaliyu ee asalka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa horrayntiisu waa azali wax meel dhexa ka bilowday ma ah assamadu allaha dhibaatooyinka loola qasda weeyaanoo addoommadu markay baahi iyo dhibaata ku dhacda meeshay aadaan oo u qasdaani waa allah albarru allaha baarigaa weeye wasfigiisa iyo tilmaantiisu ilaahay waa baari ficilka uu sameeyaana waa ficil khayr iyo baarinimo almuhayminu midka addoommadiisa ku markhaati kaca weeyaan oo acmaashooda kaga markhaati kaca alcaliyu ee sarreeya culuwa qahrin qasbid sarraynteediyo wa culuwa shaani iyo sha'ni iyo fadli hadday noqoto sarraynteed jalla ilaahay wuu ka weynaaday canil addaadi cid asaga ka soo horjeeda ilaahay waa ka weynaaday wax walbo didku ilaahay waa ka weyn yihi oo ka soo horjeeda iyo wal acwaani cid u kaalmaysa kadaa sidaasoo kale lahu alla waxaa u sugnaaday alculuwu sarrayn iyo walfawqiyatu sarrayn calaa cibaadihi addoommadiisa uu ka sarreeyo bilaa kayfiyatin kayfiya laansuu uga sarreeya ma naqan wa maca daa sarraynta iyadoo ay jirto mutalicun alla mid daalacanayoo fiirinaya weeye ilayhim addoommada xaggooda bicilmihi cilmigiisa wax walbeetaba koobay ayuu ku daalacanayaa muhayminun mid ku markhaati kacaya weeye calayhim dushooda camalkoodana ilaalinaya wa dikruhu ilaahay sheegiddiisa lilqurbi dhowaanshaha addoommadiisa uu u dhow yahay uu sheegay iyo walmaciyati inuu addoommada ma macooda yahay sheegidda uu sheegay lam yanfi ma diidayo lilculuwi sarrayn iyo walfawqiyati sarrayn fa innahu alle alculuwu midka sarreeyo alcaliyu midka sarreeyo weeye fii dunuwihi maca dunuwihi iyadoo la qabo dhowaanshaha ilaahay addoommadiisa u dhow yahay haddana wuu sarreeyaa wa huwa alle alqariibu midka addoommadiisa u dhoweeye jalla weynaaye fii culuwihi sarrayntiisa iyadoo ay jirto buu haddana addoommada u dhow yahay xayun alla mid nool weeyaanoo aan dhiman wa qayuumun addoommada maamulkooda mid u taagan weeyaan falaa yanaamu ilaahay ma seexdo wa jalla ilaahay waa ka weyn yahay an yushbihahu inay shabbahaanoo u ekaadaan al anaamu makhluuq musanifku saad meeshaan u jeedaan wuxuu ka hadlayaa ammaanid ilaahay uu ammaanayo iyo ilaahay sifooyinkiisa inuu sugayo subxaana wa tacaala towxiidku laba u qaybsamaa buu yidhi kan koowaad waxa weeyaan buu yidhi ihbaatu daati rabbi waana ka fasalkan buu kaga hadlaya kii kale weli muusan gaarin fasalkan oo dhan kanuu ku saabsan yahay waa towxiid uruubiya iyo towxiid ulasmaa wasifaat labadaasuu fasalkan kaga hadlaya hal xabbuna ka soo qaada ihbaatu daati rabbi allaha rabbigeena daatadiisa in la sugo daatadiisa ilaahay in la sugo subxaana wa tacaala waa laga maarmaan caalamkan qaybihiisa sare iyo qaybihiisa hoosaba adduunkan waxaa laga maarmaan ah inay leeyihiin horta cid ahaysiisay cirkaan dhulkaan geedaha dhulalka kuwa kasii hooseeya cirarka kuwaas ka sarreeya cirkaan cid waxaa jirta ahaysiisay xaggana ku tasarufto maamusha abuurtay waxaa laga maarmaana ciddaasi marka ilaahay inay tahay cid kaloo waxaa samayn kartaa ma jirto ihbaatu daati rabbi rabbi daatadiisa in la sugo ilaahay daatuu leeyahay subxana wa tacala siday tahay ma naqaan mana garanayno jalla ilaahay wuu sarreeyaa wacalaa jalla ilaahay weynaayo wacalaa sarreeye ilaahay makhluuqoo dhan waa ka wan yahay jalla waa ka wan yahay wax walbeeta wey wacalaana wuu sareeyaado wax walba alla wuu ka sarreeyo makhluuqiisa ah ihbaatu daati rabbi jalla wacalaa ilaahay daatadiisa ayaa la sugayaa asmaa'ihi ayaa la sugayaa asmaadiisa alxusna ee wanaagga badnayd ilaahay magacyaal wanaag badan buu leeyahay walilaahi alasmaa'u alxusnaa magacyaal wanaagsan baa alla u sugnaadaye fadcuuhu ku barya biha ayada magacyaal wanaagsan buu leeyahay marka magacyaasha ilahay wanaagsan waa in la sugoo la yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay magacyaal wanaagsan sifaatihi tilmaamihiisa alculaa ee sarreeyey ilaahay wuxuu leeyahay sifooyin sarsareeya samiicun weeye waxbuu maqlaa caliimun weeyaanoo wax walbuu ogyahay waa tilmaamo ilaahay uu leeyahay tilmaamahaasna waa tilmaamo sarreeya ayaguna sifaatihi alculaa wa annahu alle alrabbu inuu yahay midka rabbiga ahee wax walba abuuray wax walbana asagule maamulana aljaliilu ee weyn al akbaru ee wax walbeeta ka weyn aljaliil iyo akbar labaduba waa weynaan wuxuu ilaahay ku tilmaaman yahaa wax kasta oo ku tusiyo weynaan iyo kamaal iyo dhammaystiran oo sharaf ah oo asaga munaasabo ah ayuu ilaahay ku tilmaaman yahay wa annahu rabbu inuu yahay rabbi aljaliilu ee weyn al akbaru ee wax walbeeta ka weyn alkhaaliqu alle midka abuuray weeye muxuu abuuray wax walba asagaa abuuray wallaahu alkhaaliqu albaari'u lmusawiru soo qur-aanku mid arag saddexdaan are u fiirso alkhaaliqu albaari'u walmusawiru saddexdaba ilahi wuxuu ku sheegay wallaahu alkhaaliqu lbaari'u lmusawir alkhaaliq waa midka wax walbayta abuu abuuray wax walba wuu abuuray khaaliq waa abuure albaari'u waa maxay waa isla ayadii albaari'u midka abuuray oo bilaabay weeyaan walmusawiru waa maxay bani aadam suuraysan baynu nahoy qof walbeeta midab buu leeyahayo in buu laegyahay yaa saan kuu jaanguyo kuu suureeyey allah laa hooyaan kuu samayn karin walaa aab baan kuu samayn karin walaa dhakhtar baan isku kaakabi karin ilaahay unbaa sidaa kuu suureeyey wax walba ilahay baa qaabka u hagaajiyey walmusawiru midka wax sawiraya weeye marka bani aadamkii iyo qaab walbeeta suuradooda iyo bidhaantooda asagaa qaabka u samaynaya baari lbaraaya albaraayaa waa makhluuqaadka ulaaika hum sharulbariya hum khayrulbariya qur-aanka soo mayd arag albariya waa makhluuqa baraaya makhluuqa baarina waa maxay waa abuur baari lbaraayaa makhluuqaadka kii abuuray weeye alle makhluuqaadka yaa abuuray allah baari baraayaa makhluuqaadka kii abuuray weeye munshi-ulkhalaa'iqina waa la mid munshi waxaa weeye ansha'akum qur-aanka ku aragteen waladii ansha'akum ilaahay midka idin ahaysi oo idin abuuray weeye alkhalaa'iqna waa maxay makhluuqaadki marka munshi'ul khalaa'iqi khalaa'iqda kii abuuray weeyaan oo abuurkooda weliba bilaabay mubdicuhum qur-aankaasoo kumid arag badiicu samaawaati waalardi samaawaadka iyo cir cirarka abuurkooda ilaahay kii balaabay weeye weliba bidcaga waxaa loo yaqaanaa qofku shayga inuu sameeyo cid kugu horraysa ayadaysan jirin ilaahay koonkan iyo adduunkan markuu samaynayey iyo aakhare markuu samaynayey intaba cid ka horreysay oo waa arrinkan ka raadraacoo kaga dayday ma jirto malefan qodobka wuu abuuray ciduu kaga dayanayaana ma jirto mubdicuhum alla kii bilaabay weeye abuurkooda bilaa mithaalin tusaale la-aan saabiqin ka horreeyey wax tusaale ahoo ka horreeyey ama cid asaga la mid oo uu kaga dayanayaa ma i jirto bilaa mithaalin tusaale la-aan saabiqin ee ka horreeyey al alwalu huwa alwalu walaakhiru waldaahiru walbaatinu qur-anku soo ku mid arag alwalu alla midkii horreeye weeye almubdi-u ee wax walbeeta bilaabay almubdi wax walbeeta asaga abuurkooda bilaabay bilan bilabtidaa'in bilaabashalaan maxaa loola jeedaa soo imayna hore ilahay wax walba uu ka horreeyey horrayntiisaas meelay ka soo bilaabatay ma leh meel horraynta ilaahay ay ka bilaabataa ma leh ma jirto bilabtidaa'in bilaabashalaan wal aakhiru alla kan dambeeyo weeyaan albaaqi ee baaqi ahaanaya bila in dhammaansha la-aan ilaahay baaqi buu noqonaya somaynan odhan baaqi ahaanshaha ilaahay uu baaqi noqonayo meel ay ku dhammaanaysa ma leh meel ay ku dhammaanaysa ma leh weligii wuu jiraya sidaa awgeed baad qur-aanka waxaad ku aragteen kullu man calayhaa faanin wa yabqaa wajhu duljalaalolkram wax allaala waxaa arlada dusheeda yaalla way dhammaanayaan ilaahay unbaa baaqi ahaanaya marka cidi kama horrayso horrayntiisuna meelay ka bilaabata ma leh cidi kama dambayso oo waxa weeyaan baaqi ahaanshihiisu meel uu ku dhammaado ma leh weligiina waa jiraya weligii ilaahay wuu jiraya innaga jiritaankiinu muddo xadidan buu leeyahay meel buu ka bilowda meel waa ku dhammaadaa laakiin kan ilaahay sidaa ma ah weligii waa jiraya wax alaala wixii ka soo harayna waa dhammaanaya alaxadu waa alla keligiis keligii weeye ammaan iyo sharaf bayna u tahay inuu keligii yahay ilaahay alaxad alfardu waa la mid waa keligii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cid ku lamaansan iyo cid waxla leh iyo cid la mida midna ma jirto al asaliyu waa allaha asalka ah oo asalka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa asmaadiisa iyo sifooyinkiisa wax soo cusboonaadaya gadaal ka imaanaya ma ah kulligood waa wada azali sifooyinkiisu waa jiri jireen afcaashiisu waa jiri jirtay asmaadiisu waa jiri jirtay waa alla azali ah marka meel ay ka bilaabatana aysan jirin ilaahnimadiisu alazali assamadu allaha dhibaatooyinka loola qasdo weeyaan dhibaata markay kugu dhacdo ilaahay baad aadaysaa alfardu waxaan ka booda alqadiru miya alaxadu alla waa midka keligiisa alfardu ee keligiis ah oo aan wax diduho ka soo horjeeda lahayn alqadiiru waa midka wax walbeetaba kara qudrada ilaahay iyo awooddiisu wax walba wuu awoodaa calaa kulli shayin qadiir wax walba waa karaa al asaliyu alla waa midka asalka ah azali weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa iyo tilmaamihiisu wax soo cuscusboonaanaya ma ahanoo gadaal ka yimid oo xaadidehe weligood way jireen assamadu waa ilaahiga dhibaatooyinka loola qasdo dadku markay baahdaan oo dhibaata ku dhacdo ilaahay buu baryaya oo aadaya albaru allaha baarigaa weeyaan ilaahay waa baari hadday noqoto wasfi iyo tilmaan ahaan ilahay tilmaamihiisu waa tilmaamo wanaagsan oo baari ah hadday ficil ahaan noqotona ficilka ilaahay waa ficil waa ficil biri iyo wanaag ku salaysan almuhayminu muhaymin laba macnaa loo isticmaalaa qaaliba waxaa kow ka ah ashahiidu calayhim addoommada midka ku markhaati kaca waxaa kaloo muhaymin loo isticmaalaa raqiib midka addoommadiisa ilaaliya labada macnoba waa sax almuhayminu waa midka addoommadiisa ku markhaati kaca oo ilaaliya alcaliyu ee sarreeya addoommadiisa o dhan wuu ka sarreeya culuwa qahrin qasbid sarraynteed wamaa min ilaahin ila allaahu alwaaxidu alqahaar alqahaar waa addoommadiisa midka khasba wuxuu ugu taliyaa isan khilaafi karin weeye alqahaar culuwa qahrin marka culuwi waa sarrayn qahriguna waa khasbid culuwa qahrin qasbid iyo maamulid sarraynteed ayuu sarreeya iyo wa culuwa sha'ni sharaf sarraynteeda asha'ni waa sharafta maanta loola jeeda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hufan yahay wax kasta oo nuqsaan iyo ceeb ku tusiya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hufan yihi sha'nigiisu iyo sharaftiisu wanaaggiisu waa waa dhammaystiran yaha weeyaan ayib cidi kama adkaan karto cidi kama hor imaan karto xukumkiisa cidda ku qabsataan asagunbaa baabi culuwa qahrin wa culuwa sha'ni jalla ilaahay wuxuu ka weynaaday canil addaadi kuwa did ku aho asaga ka soo horjeeda wax did ku aho ilaahay wax la qabsan karaaye ma jiraan ciddii isku daydana hawshaas ayadaa ee ku guuldarraysanaysa iyo wal acwaani kaalmo kuwa u kaalmeeyana ilahay waa ka weynaada uma baahna wallahu fii cawni lcabdi cawn soo kaalmo maaha marka alcawnu iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin alisticaana waa kaalmo soomayna soo marin marka wal acwaan cid u kaalmaysana ilahay waa ka weeye uma baahna kadaa sidaasoo kaleeto lahu allo waxaa u sugnaaday alculuwu sarrayn iyo walfowqiyatu sarrayn waa isku macne ilaahay makhluuqiisu ka sarreeya ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeyaa sharaf ahaan buu u sarreeyaa awood ahaanna waa u sarreeyaa culuwi saddexaas u qaybsamaa culuwa qahrin culuwa sha'nin iyo culuwa daatin hadday noqoto marka culuwa qahrin addoommadiisa waa ka sarreeya wuu ka adegi wahuwa alqaahiru fowqa cibaadi hadday noqoto sha'ni iyo sharafna culuwa sha'ni iyo sharaf weeyaana wuu ka sarreeya daata hadday noqotana ilaahay makhluuqiisa waa ka baxsan yahay wakadaa lahu lculuwu walfowqiya ilaahay makhluuqiisa wuu ka sarreeya waana sharaf kadaa lahu alla waxaa u sugnaaday alculuwu sarrayn iyo walfowqiyatu sarrayn calaa cibaadihi addoommadiisa uu ka sarreeyo bilaa kayfiyatin keyfiya la-aan keyfiya la-aan maxaa loola jeedaa sida uga sarreeya inagu ma naqaan keyfiyada ilaahay qaabka uu uga sarreeyay addoommadiisa maynu naqaan laakiin waxaa leenaha ilahay wuu ka sarreeya makhluuqa waana sharaf khalaas calaa cibaadihi bilaa kayfiyih wa maca daa ayadoo ay taasi jirto teh inuu addoommada ka sarreeya iyadoo ay jirto wa maca daa kan la jirankiisa ayadoo ay jirto uu ilaahay addoommada ka sarreeyo mutalicun mid daalacanaya weeye ilayhim ayaga wuuna ka sarreeya wuuna daalacanaya ilaahay subxaana wa tacaala wa maca daa kan la jirankiisa oo ah inuu sarreeyo mutalicun mid daalacanaya weeye ilayhimu ayaga xaggooda asagoo culuwa istiwaa'in oo carshigiisa ka sarreeya oo waxa weeyaan addoommadiisa ka sarreeya oo sharaf ahaan uga sarreeya buu haddana daalacanaya ilaahay subxana wa taala uu eegayaa muxuu ku eegayaa ku daalacanayaa bicilmihi ogaalkiis qad axaata bikulli shayin cilman soo ilahay qolal kuma sheegin ilaahay marka shay walba cilmi ahaan buu u koobayo bicilmihi ayuu ku daalacanayaa ilaahay subxaana wa tacaala muhayminun mid ku markhaati kacaya weeye calayhim dushooda oo ilaalinaya wa dikruhu ilaahay sheegiddiisa lilqurbi dhowaansho addoommada u dhow yahay uu sheegay oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay waidaa sa'alaka cibaadii cannii addoommadaydu hadday ikaa weydiiyaan fa innii qariibun waan u dhowaha anugu buu ilaahay yidhi ilahay marka wuxuu leeyahy addoommadaan u dhowaha xaggana waxaa la yidhi ilaahay wuu sarreeyaa soo maa marka waxaa la yidhi wadikruhu ilaahay sheegiddiisa lilqurbi dhowaanshaha addoommada uu dhow yahay uu sheegay iyo walmaciyati inuu macooda yahay macinimada oo waa maxay wa huwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo aad joogtaan ilaahay waa maciina wa huwa macakum ilaahay waa maciina waa idinla jiraa meel kastoo aad joogtaan marka labada eray u fiirsa waa qariibo waa idin dhow yahay wa huwa macakum waa idinla jiraa maciina weeye labadaas ayadaaba ayadoo la sheegay haddana waxaa layihi lam yanfi ma diidayso arrinkaasu ma diidayo lilculuwi sarrayn iyo walfowqiyati sarrayn kornoqosho ilahay addoommadiisa u ka sarreeyo maxaa loola jeedaa aayadihii qur-aanka habaa qaybi waxay sheegeen ilaahay inuu makhluuqa ka sarreeyo kitaabkeenu qur qayb baa waxaa ku qoran ilaahay waa idiin dhowi wa huwa macakum maca almuxsiniin maca almuttaqiin dadka muxsiniinta iyo mutaqiinta la jirankooda weeye ilaahay waa maciinna waana sarreeya see la isu waafajin waxaan leenahay ilaahay makhluuqo dhan wuu ka sarreeya laakiin ilaahay waa idiin dhow yahay bicilmihi ilaahay waa maciinu yahay waa idinla jiraa bicilmihi soo maynaan soo marin wa huwa macakum ay bicilmihi ilahay cilmigiisa meel walba walbeeto waxa way qad axaada bikulli shayin cilma amaa daatadiisa sharafta lahu ilahi waa ka sarreeyaa makhluuqa subxaana wa tacaala marka ma isdiidayaan bi lam yanfi ma diidayo lilculuwi sarraynta iyo walfawqiyati kor ahaanshaha fa innahu alle alcaliyu midka sarreeyo weeye fii dunuwihi dhowaanshihiisa isagoo dhow buu haddana sarreeya muxuu ku dhow yahay bicilmihi ama daatadiisu makhluuqa waa ka baxsanta wa huwa alla alqariibu midka dhow weeyaan jalla weynaaye fii culuwihi sarrayntiisa asagoo sarreeya buu haddana addoommada u dhow yahay fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci waan u dhowahay midka i baryaya baryadiisana waan ajiibaya wa maca daalika wuu sarreeyaa ma isdiidayaan xayun alla mid nool weeye xayun mid nool wey wax daliila ah maad garanaysaan aan soo marray maxaa maxaa kale watawakal cala alxayi aladii miya so cala alcasiizi maxaan soo marra soo marra ayada watawakal cala alcasiizi araxiim ba haya ku soo marra sulu halaaa hmm. ma hubtaan mise ma hubtaan watawakl cala alcaziz raxima soo mar miha mise watawakl cala alxayi aladii laa yamuut yah ayib marka fiirso xayun alla mid nool waayo allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum alla marka waa xayi noloshiisu say tahay ma naqaan keyfiyadeeda laakiin maxaan rumaynaynaa ilaahay inuu xayi yahay qofkii ku weydiiyey ilaahay see xayi u yaha ma aqaan baad leeda mana garanayo intaasuu alla ii sheegay inuu yahay alxayu alqayuum waana rumaynaya waa waajib inaan rumeeyo inaan teenaan la soo aadnana waa khalad wa qayuumun alla mid u taagan weeye addoommadiisa maamulkooda isaguna waa isku filan yahay addoommadiisana waxa weeye alla subxana wa tacaala mid maamulkooda u taagan qayuum falaa yanaamu ma seexdo ma soo marra ilaahay inuusa seexan laa ta'khuduhu sinatun walaa nawmun hurdana ma qabata mana seexda ilahay subxana wa tacaala sababto a ah qofka hurdada maxaa u keeni karaa dacfi tabardarro iyo cajsi iyo waasi kugu dhacayo ilaahayna subxaana wa tacaala wax ceeb iyo naqsi midna kuma dhaco waxba kuma dhaco ayib falaa yanaamu ilaahay ma seexdo wa jalla ilaahay wuxuu ka weynaaday an yushbihahu inay u ekaadaan alanaamu anaamu makhluuq al anaam waa makhluuq a al anaam makhluuqa weeyaan marka makhluuqa inay u ekaadaan ilaahay waa ka weynaada alle asmaadiisa ma shabahaan sifaadkiisa ma shabahaan afcaashiisa ma shabahaan sababtoo ah tilmaantu shayga la tilmaamaya taabicu taha ilahay makhluuqiisa meela kama shabahaan laa tabluqu ma gaarayso al whaamu waxyaalaha qalbigeenna ku soo dhacayaay kunha daatihi ilaahay daatadiisa xaqiiqadeeda ma gaari karno walaa yukayifu ma kayfiyeyn karo ma qaabayn karo alxijaa caqligu sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa alxija waa caqli alxija waa maxay caqli weeye kunhigana waxaa loo yaqaanaa waa xaqiiqada shayga xaqiiqada shayga loo yaqaano macnaheedu waxa weye awhaamtana waxaa loo yaqaanaa waa waxa qalbiga qofka kusoo dhaca culammada qaar baa waxay yidhahan waa waxa qalbiga qofka kusoo dhaca haddana xaqiiqadii aada uga fog marka qalbigaaga hadday kusoo dhacdo ilaahay waa nool yahay anna waa noolahay noloshaadu waa mid maskiin oo bani aadama laakiin tan ilaahay ma suraysan kartid wey haddaad ku talagashidna waa ku wareeraysa sarrayntiisuna waa taasi la mid laa tabluqu ma gaarto al awhaamu waxyaalaha qalbiga aadamaha ku soo dhaca kunha daatihi ilaahay daatadiisa xaqiiqadeeda ma ogaan karaa kunha daatihi ilaahay daatadiisa xaqiiqadeeda waxyaalaha qalbigeena kusoo dhacaya ma gaari karaan walaa yukayifu mana qaabayn karaan mana qaabayn karo alxijaa caqligu sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa maalan qur-aanka waxaad ku arkaysaan alsamiic iyo albasiir iyo soo ma aha ilaahay sidee wax u maqlaa soo qaab maha waxa weydiinaysaa qaabkee ma ma keeni karno ma naqaan ilaahay sidee u sarreeyaa ma naqaan ilaahay sidee wax u arkaa ma naqaan baynu leenahay walaa yukayifu kayifku waa maxay waa qaab bilaa kayfin walaa tacdiil somaynaan soo marin walaa yukayifu ma qaabayn karo alxijaa caqligu sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa tilmaanta ilaahay markaad aragtid oo lagu yihahdo alla waa assamiic ma odhan kartid samciga ilaahay waa wax saas oo kalea ma odhan kartid caqligaagu ma suuraysan karo baaqin falaa yafnaa walaa yabiidu walaa yakuunu hayru maa yuriidu baaqin alla mid jiraya weeyaan weligii waa jiraya wa yabqaa wajhu rabbika weligii waa jiraya ilaahay baaqin waa hagaag falaa yafnaa ma dhammaanaya ilaahay subxaana wa tacaala ilaahnimadiisa iyo kelinimadiisu weligii ma dhammaanayso soo maynaan soo marin kullu man calayha faanin wa yabqaa innagu marka waa dhammaanaynaa laakiin ilaahay ma dhammaanayo baaqin ilaahay mi jiraya weeye falaa yafnaa ma dhammaanayo walaa yabiidu mana baaba'ayo mana dhammaanayo mana dhammaanayo falaa yabiidu ma dhammaanayo wey walaa yabiidu ma dhammaanayo baaqin ilaahay weligii waa jiraya falaa yafnaa ma dhammaanayo walaa yabiidu mana baaba'ayo sida alle uu yahay midka u horreeya wax walbeeta meel ay ka bilaabatana aysan jirin horrayntiisu sidaasoo kaleu wuxuu yahay mid baaqi u ahaanaya oo dhammaanshihiisu meel ay ku dhammaataa aysan jirinin sida uu alle yahay midka wax walbeetaba asagu u bilaabay awaliyadiisuna aysan meel ugu dambaysa lahayn sidaasoo kale wuxuu yahay midka wax walbayta ka dambeeya dambayntaasuna aysan nihaye iyo meelay ku gabagawdaa lahayn baaqin alla mid jiraya weeye weligii falaa yafnaa ma dhammaanayo walaa yabiidu mana baaba'ayo walaa yakuunu ma ahaanayo koonkan dhexdiisa hayru maa shay waxaan ahayn yuriidu asagu uu doonayo waxaan alla doonin adduunkan kama dhacan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ilaahay wuxuu doona maahane wax kaleeta idinkuma dooni kartaan khalaas facaalun limaa yuriid weeye wax allaala wuxuu rabo uu doonayo mid aad u samayn badan weeyaan marka walaa yakuunu ma ahaanayo koonkan iyo adduunka dhexdiisa iyo aakharaba hayru maa shay waxaan ka ahan yuriidu uu doonayo wuxuu alla doonaya unbaa koonkan ka dhicin munfaridun bilkhalqi waaliraada waxaakimun jalla bima araada munfaridun ilaahay mid la gooni noqday weeyaan asagaa la keli noqdo cidno lama wadaagto bilkhalqi abuurka yaa wax abuuray khaaliqulkhalqi asaga makhluuqoo dhan asaga abuuray qodobkaasi waa qodob iyo wal iraada dooni haa doonid wax walba uu doono way ahaanayaan wax walba uu alla doono way ahaanayaan labadaba asagaa marka la gooni noqday munfaridun mid la gooni noqday weeyaan bilkhalqi abuurka makhluuqa uu abuuray iyo wal iraada doonitaanka adduunka uu doonayba wax allaala wuxuu rabo uu doonayba wa xaakimun ilaahi mid maamulayo oo xukumayo weeye jalla weynaaya bimaa waxa araadahu uu doonay falaa mucaqiba lixukmihi marka intuu xukumo baan cidina ka daba tegi karin waxaad arkaysaa qof baa wuxuu dhalanayaa asagoo curyaan ah adduun weynahoo dhan hadday isu tagaan wax kama qaban karaan qof baa ilaahay wuxuu ugu talagelayaa inuusan carruur siin adduun weynahoo dhan hadday isugu tagaan wax ma siin karaan laa mucaqiba lixukmihi weeye siduu wax u xukumo ilaahay cid ka dabategi karto odhan karta waad khaldanayd soo celi hawshaas ma jirto ma la fahmo qodobkaas sidaa awgeed baan waxaan leenahaa waxaakimun mid maamulaya weeye jalla weynaaye bimaa shayga araadahu u doonay asaga ayaa maamulaya oo xukumaya wax ka hor imaan karana ma jirto faman ruuxi yasha ilaahay uu doono wafaqa wuu waafajinayaa hu ruuxaas bifadlihi asaga fadligiisa ayuu wax khayrka ku waafajinaya waman ruuxii yasha alla uu doonana adalla wuu dhuminayaa hu ruuxaas bicadlihi ilaahay cadaaladiisa dadku waa labo waa qayb dhunsan iyo qayb ilaahay tawfiiqda waafajiyey midka ilaahay tawfiiqda waafajiye oo khayrka waafajiya yaa waafajiye allah intiinaa saaka muslim baa tihiin yaa idinka dhigay allah baa kaa dhigay waad caafimaad qabta yaa ku siiyey ilaahay baa ku siiyey islaamnimada waxaa kuu dheer inay kula quman tahay inaad wax akhrisatid oo khayr faa'iidaysatid oo wanaag akhrisatid oo aad wax kororsatid yaa ku waafajiyey allah baa ku waafajiyey faman yashaa qofku alla doono markaa wafaqa wuu waafajinayaa hu khayrku waafajinaya ilahay khayrku waafajinaya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofku ilaahay khayr la doono waxaa weeyaan diintu waafajiyaa nebi ilaahay nebiyaashiisa ka mid ah wuxuu yidhi wamaa tawfiiqii ilaa billah waafajintayda khayrka la waafajiyaa ma aha ilaa alla maahani alla unbaa i waafajin kara qofku alla doona marka wuu waafajinayaa khayrka muxuu ku waafajin bifadlihi waa ixsaanu kuu galay khasab uguma lihid waman yasha adallahu qofku ramana wuu dhuminayaado markuu dhumiyana ilaahay kama gardarno bicadlihi waa cadaalad kuu dhumiyana waa ku cadaalad alle kuu hanuuniyeyna fadli iyo ixsaan u galay weeyaan cid khasab wax ugu leh ma jirto cid u dulmi ka galayna ma leh faman ruuxii yasha alla uu doono wafaqa uu waafajinayaahu khayrka qur-aanka alla wuxuu sheegay man yasha illaahu yudlilhu ilaahay wuu dhuminayaa ruuxii uu doono waman yasha yajcalhu calaa siraati mustaqiim qofkuu ramana wada toosan buu ilahay ku hanuuninaya marka u fiirso yudlilhu kuu dhumin kuu dhumiyey waa ku cadaalad ilahay cadaalad buu sameeyey kuu calaa siraadin mustaqiimin ku hanuuniyeyna waa fadli iyo ixsaanu u galay bifadlihi ixsaankiisu ku waafajinaya khayrka waman ruuxi yasha u doonana adallahu alla wuu dhuminayaa hu ruuxaas bicadlihi cadaaladiisa ayuuna ku dhuminaya fa minhum addoommadii waxaa ka mid ah ashaqiyu mid ayaan daran mid nasiib daran baa ka mid ah ha fa minhum ashaqiyu oo waa kee waa kii ilaahay dhumiyey bicadlihi uu ku dhumiyey iyo wasaciidu mid liibaanay oo nasiib badan waa kee waa midka ilaahi subxaanahu wa tacaala wafaqahu bifadlihi ah waa liibaana kaas saciid waa qofka liibaanay wuu liibaanay qur-aanka fa minhum shaqiyu ibnu saciid kuso arortay saasay ugu soo aroortay yaa shaqiyun wa saciidun labadaba qur-aanka waa sheegay soo ma jeedin shaqiyun mid ayaan daran oo inkaar qaba ah wa saciidun mid wanaagsan oo liibaanay labadaba addoommada waa ka mid kan shaqiga waa kee waa kan ilaahay dhumiyey kan saciidka hallibaanayna waa kan ilaahay subxana wa tacala wanaaggiiyo fadliga uula doonay fa minhum addoommadii waxaa ka mid ah ashaqiyu mid ayaan daran bacow ah iyo wasaciidu mid waxa weeye liibaanay oo qof wanaagsan ah wadaakani muqarabun mid la soo dhoweynaya weeye waa kee waa saciidkii ilaahay baa soo dhoweeyey wadaakanina tariidun mid la cayriyo weeyaan madruud naxariista ilahay baa laga cayriyay walaa tadrudi aladiina yadcuna soo qur-anku mid arag dardiga qofkao la buriyo la cayriyaa la yidhahdaa oo la fiijiyo qofka in la cayriyo la isdhaafiyo marka waa maxay kii saciidka ahaa wadaa kan oo saciidka ahi muqarabun mid lasoo soo dhoweeye weeye ilaahay xaggiisaa loo soo dhoweeye acmaal khayr uu ilahay ugu dhowaanaya wadaa kan shaqigaana tariidun mid la cayrinaya oo naxariista ilaahay baa laga cayriyay ilaahay muxuu sidaa u sameeyey oo midkaana uu usoo dhoweystay oo khayrka u waafajiyey kana u fogeeye lixikmatin xikmad baaliqatin ee xeel dheer oo qadaaha ilaahay u xukumay xikmad weyn buu ilahay ka leeyahay kan la soo dhoweystay oo saciidka wanaagsan xikmad buu ilahay usoo dhoweystay oo ka leeyahay kan la fogeeyeyna ilaahay xikmad buu ku saleeyey oo ku fogeeyey sababtu waxaa weeye ilaahay afcaashiisa iyo wuxuu samaynayo dhan baa waxay ku salaysan tahay xikmad iyo wanaag dhacdhac male waxxun male khalad kama dhaco gaf ma galo ma la fahma wax allaala wuxuu samaynaya ilahay waa wax wanaagsan weeye wax wanaagsan ayuu ilaahay samaynaya ayib lixikmatin xikmad ayuuna alla sidaa u sameeyey baaliqatin ee xeel dheer oo qadaahaa uu alla xukumay xikmadaasoo yastawjibu ilaahay uu ku mutaysanayo alxamda mahad calaa iqtidaahaa xikmaddaas siday keensatay ayuu ilaahay mahad ku mutaysanaya yastawjibu macnaheedu waxa weeye yastaxiqu wuxuu ku mutaysanaya alxamda mahad in lagu ammaano ilaahu kuu dhumiyey ilaahay wuu ku mahadsan yahay ilaahay ilaahay kii uu hanuuniyena waa ku mahadsan yahay xaalad kasta uu sameeyo ilahay waa ku mahadsan yahay cala qtidaahaa haadaa xaggee loo celinaya damiirkaas xikmaddii baa loo celinaya cala qtidaahaa xikmaddii damiirka halkaasaa loo celinaya yastawjibu ee yastaxiqu ilaahay wuu mutaysanayaa alxamda mahad calaa iqtidaahaa xikmaddaas ayadaa ah keensashada ay keens waxay keensanayso ayuu ku mahadsan yahay ilaahay wa huwa aladii yaraa dabiiba annabli fi dulumaati fowqa summi sakhri wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin